waxaan ku soo jirnay kitaabkii arbacuuna xadiian fii axkaami albaaliqaat xadiidka soddon iyo lixayuu nooga bilaabana alxadiiu saadis wa alaauun xadiidka soddon iyo lixeeya hada maxalu warawa tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ka wari can caaishata radia allahu canha ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweeney kasta oo nakaxad guursata bikayri idni weliyihaa weligeedii idankiisa la'aantiis fa nikaaxuhaa guurkeedu baadilun waa baail fa nikaaxuhaa guurkeedu baadilun waa baail fa nikaaxuhaa guurkeedu baadilun waa baail fain dakala ninkaas baatilka ku guursaday hadduu u galmoodo bihaa haweenayda falahaa haweenayda waxaa u sugnaaday almahru meher nikaax uguma sugnaanay bimastaxalla xalaalayshiga uu xalaalaystay sababteedu ugu sugnaaday min farjiha farjigeeda fain ishtajaruu hadday doodaan awliyadii oo gabadhii ay guuri diidaan fa suldaanu suldaankaa weliyun weli u ah man qofkii laa weliya lahu aan weli lahayn xadiidkan caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu canhaa waxay rasuulka ka wariday sala اllahu calayh wasalam in rasuulku yidhi ayuma mra'atin haweenay kasta gabar ha ahaato garaab ha ahaato nuucay rabta ahaato haweenay kasta oo nakaxad guursata bikayri idni weliyihaa weligeedii idankiisii la-aantiisa ayadoo weligeedii u idmin oo weligii asagii ma nikaaxin qof uu soo wakiishayna ma nikaaxin labadaas midna ma nikaaxin weligii isagu ma nikaaxin qof uu wakiishayna ma nikaaxin qof kalaa iska guuriyey gabadh kastoo nuucaas u guursata fa nikaaxuhaa guurkeedu baailu waa baail maaha guur sharci ah ninka kuma nikaaxsana ma qabo waa ka xaaraan fa nikaaxuhaa baailun waa baail guurkeedu waa baail fa nikaaxuhaa guurkeedu baailun waa baail saddex gooraa nabigu ku celiyey sala allahu calayh ad adkaynta carabiga kelimad marka la adkaynaa saddexaa ugu badan afar ma bannaan meeshii ugu dambeyday adkayn la adkeeyuu nabigu gaarsiiyey sal allahu alayه wasalam fa in dakala bihaa hadduu u galmoodo marka hadduu u galmoodo oo gabadhaas aan weligeedii u guurin ee uu si kaleeto yidhi waa u guursaday hadduu u galmoodo falaha almehru meheray ku leedahay hadduusan u galmoon meher kuma laha gabadha ninkii waa masaafaystay waa caday ama aabbeed iyo weligeedii uu fiiriyey markuu safray uu gaabo sidaasuu yidhi waa kugu guursaday inta wadaad meel fadhiya u geeyey oon aabbaheed ahayn oon weligeedii ahayn horta kuma nikaaxsana waa ka xaaraan inuu taabta waa ka xaaraan hadday iska rabto intay iska tagto ninkay rabtay guursa karta meherna kuma ay laha saamaba ku nikaaxsaneen hadday saas ku kala tagaan oo iska tagto meherkuma laha laakiin hadduu yidhah waa igu nikaasantao sheekh igu kaa xidhan oo saas ugu galmoodo hadday jaahilin yihiin oy u haystaan inay isku nikaxsan yihiin ma oga waxaan inu baatil ku dambaabi maayaan jahligaasa ilaahay ugu dambi dhaaf ah. sidaanay waxay moodaan inuu guuriya waa jaahiliin wadaadaa xoogaa ka cantoobsaday markaasuu yidhi waa isku kii nikaaxi waxay u haystaan inay isku nikaaxsan yihiin hadday isku galmoodaan oy saas ugu tagaan waa zinaysteen la dhihi ma waxaa leedahay waa dad jahli ku dhaco shubha iskugu galmooday ilma hadday dhalaanna ilmaha wacala la dhihi ma ee waxaa leedahay nasaq wey maxaa guuray u haystaan meerna kii wadaadku sheegay kuma laha maxaa yeele nikaax ma dhicin laakiin markuu u galmoodo waxay ku yeelanayaan mehru mili gabadha ayadoo kalea meherka lagu guursaday ku yeelanaya duusan u galmoodna waxba kuma le samaba qabeen sidaas wey fain dakala hadduu u galmoodo biyaa weynayda isfalaha almehru mehera u sugnaaday bimastaxalla xalaashiga uu xalaalaystay sababteedu uu sugnaaday min farjiha farjigeeda u xalaashaday fain ishtajaruu awliyadii hadday doodaan waxaa dhici karta mararka gabal gabadha inay dad badan awliya leedahay tusaaluhuna wuxuu ku imaan karaa gabadha aabbaheed waa dhintay awowgeed aabbaheed dhalayna waa dhintay walaalaheed oo maalan ku aabbii hooya aad jooga oo badan shan wiilaa jooga shantoodu waa u siran yihiin wilaayada maahan midka ugu weyn inuu leeyahay kan ugu yaru inuu leeyahayna maaha waa wadaleen kasta waa nikaaxi kara isagoo midka kale kala tasha bay tashadaana hoogadow nikaax yidhahdaana waa nikaaxsani waa u siman yihin mar hadday ku aabbi hooyo yihiin haddaan wax ku hooyaan la ay ku wada aabba yihiin waa usiman yihi waa u siman yihi cid kasta waa nikaaxi kara isagoon kuwa kale kala tasha bay isku mar idan tan kanuga weydiiyo o yidha ninaan kugu nikaaxina oy tara igu nikaax ilaa walaal waxma nikaaxi karo hadduusan idmani mid kalena u yidhahdo ana ninaan kugu nikaaxayn tana igu nikaax midna qolkaasu tiri midna qolkaas mid walbaaba miduu yidhi waa kugu nikaaxiyo isku maray ku dhawaaqeen labaduba waa baad maxaa isku mar gabadhu laba nika laba nin kuma nikaaxsan haddii mid la hormarana kaasay ku nikaaxsan marka wilaayada waa wadaleyihin walaalo gabadhiiyo wiilal badanoo walaalaan leh aa walaalihii o kanuu nikaax u nikaaxi maarugu nikaax kii kale u tagto war ninkaana ay rabay nikaaxa nikaaxi maayo kaasaan ku nikaaxi kii kalea loo tegay suu yidhi mama anu firaaqa ma iman kulli waa murmeen suldaanka aaday haddii qaadi sharci uu joogo qaadi sharci ah qaadigay aaday ilaa wilaaye caamuu leey imaamkii muslimiinta madaxweyne muslimiinta magacaabo yidhi gabdhaha nikaax qaadiga kaasay u tegi gabadhaan weli ma laha waa ku cayaaraya welina maa waxaas mar hadday murmeen suldaankaa iskale wilaayada isagaa nikaaxina fain istanjaruu hadday murmaan fasuldaana suldaanka weliyo weli waa man gabadha laa weliya weli lahu usan u sugnaan rawaahu xadiidka tirmidiya wariyey kun boqol iyo labo wa qaala yidhi xadiidun xasanun aimo badanna waa saxiixiyeen xaafid ibnu xajar ka mid yahy axkaamta xadiidka laga qaadana fiihi xadiidkan waxaa ku sugan anal weliya weliga ruknun waa rukni iyo tiir rugnigo asaasiyun lagama maarmaan oo ah fi nikaaxi guurka weliba in la helaa guurka aas-aasay u tahy haddaan weli la helin guur ma jiro ah, maaha wax laga gudbi karo maaha wax laga carari karo maaha wax laga dhuuma karo haddaan weli la helin guur la heli hmm. maba la helayo beenbeena lagu wada jooga fiihi xadiidkan waxaa ku suganoo laga qaadanaya amal weliya weliga rugnu waa tiir tiirkaasoo asaasiyo lagama maarmaan waa fi nikaax wa analmarata haweenaydu laa tusawiju ma guuri karto nafsaa nafsadeeda gabadha iyadu nin iskala guursan karto fa calaa haadaa haddaan qabanno marka xukunkaas calalmar'ati haweenayda waajib waxaa ku ah haweenayda almuslimati muslimadda ah an tastashira inay kala tashato weliyaha weligeeda fii nikaaxia guurkeeda waajibay ku tahay maaha sunno waa inay isaga kala tashataa xataa taqaca si ay ugu dhacdo u hesho calaa kufin lahaa nin u qalma nin u qalma si ay u hesho waa inay weligeeda kala tashataa guurka walaa yajuusu uma bannaana lahaa haweenayda an tastaqila inay la gooni noqoto binikaaxin guur guurkoo laa yaclamhu uusan ogayn weliyuha weligeed uma banaana nin ayadu ay la heshiiday waa isguursanme waa been ma isqabaan waa been ah, ma isqabaan guurkii ilaahay jideeyey maaha waa been been ah, waa waajib marka inay kala tasho weliba waxaa muhiim a ah meeshaas in la baraarujiyo aabbayaalka caamay u badan yihi gabada marka gabadhi yaabi isku meel kuma nool oo waay aabba ninaan la heshin kas maya maandha guurso fasaxad iska guurso waa caami maxay guursan bay guursan karta la cido maxaa la rabaa markay tiraa aabba ninaan la heshiiyey oo ninaa israbnaa inuu yidhaahdo hebel hebel dadka meesha ay gabadhu joogto jooga ee ama gabadha qaraabadeeda ama ninkanuu yaqaano culumma inta u yeedho uu yidha hebel hebelow adigaan kuu wakiishay gabadha heblaa wilaayadeedii ee guuri saasaa la raba ama uu yidha hallay sugaano imaana isagu yimaaduu guuriyo labadaasaa guurku ku dhici kara laakiin maanta ayaa fasaxat ha guurseed ha guurseed ah, waa eber wey haba waa eber wey guur maaha wuxuu yidhi shiiku walaa yajuusu uma banaana lahaa gabadha an tastaqila inay la gooni noqoto binikaaxin guur guurkoo laa yaclamu uusan ogayn weliyuha weligeeda walaa an tuwaafiqa inay ku waafaqdaana uma bannaan axaddan qof fii daalika arrinkaas waqad ibtuliinaa annaga soomaaliyeed waxana la ku imtixaanu yidhi sheikhu waqad ibtuliinaa annaga soomaaliya waxaana ku imtixaanay binikaaxi nikaax nikaaxan faasidin oo faasid ah wax kama jiraan oo foojari ah been abuur ah nikaaxaasoo yusamaa lagu magacaabo binikaaxi masaafa nikaaxsaas la yidhaah annaga soomaaliyahana laku imtixaan oo shaydaan noo qurxi wax muslimiintu yaqaaniin maaha kitaab ilaahay ku taalla ma jiro adduunka qof soo kala bixi kara ma jira kitaab oo dhigi karo waa kana baabulmasaafati baabkii gabdha xadiidka kaalaayay kitaabay ku taalla ma jiro qof keeni karaa ma jiro dad laga helaayo ma jiro oo dhigaay baabkan waa baabka gaadla gabar in la xabo kitaab ilaahay laga soo helin ma ku jiro kawar wa masaafadu khadfulmar'ati waa in la dafo waa haweeneyda in la dafo ayaa la masaafo wa tasfiiruhaa oo laga safriyo in laga safriyo min bayni weliyiha weligeeda iyo wa ehelkeeda dhexdeeda weligeeda iyo ehelkeeda dhexdeeda yaa laga dafa oo lala carara waa lala safra ilaa masaafatin ilaa safar ayaa loo safrina masaafadu waa hadka wadada inta la maraayo aa carabiga masaafa ilaa masaafatin xag ayaa loo safrinaa oo la gaarsiinaya xagkaasoo tuqsaru lagu gaabiyo fiihaa masaafada asalaatu salaad sagaashan kilomitira la gaarsiinaya uma yatawallaa waxaa maamulaya amra nikaaxiha guurkeeda amarkiisa rajulu nin majhuulun aan la oqoon ninkoo laysad lahu aysan u sugnaanin marjaciyatun meel loogu soo laabto idaa waqacad hadday dhacdo khusuumaatun doodo ninkaas meel loo doono lama yaqaan nin berri laysqabsado oo gabadhan markii caloosha uu buuxiyo wixii dafay uu ku inkiro si u leey waa la gurgayna dhib male boqol boqol waayo dib male dhib male markuu arko caloosh u buxyuu leeyahay isma naqan ninkaana uurka ii yeelay war uma yeeli uli haddii la yidhaahayo ninkii mataqaan ku guuriyey gabadhu ma aqaanay le gabar miskiinoo la dafay nin maalin meel fadhiyo loo geeyey maxay ka tahan meel loogu laabto male ah, meel loo doono male waxaasaa maamulaya gabadha markaasuu wuxuu yidhi shiiku uma yatawallaa waxa maamulaya amra nikaaxihaa guurkeeda arinkiisa rajulun min majhuulun aan la oqoon ninkoo laysa lahu aysan u sugnaanin marjiciyatun meel loogu laabto idaa waqacad markay dhacdo khusuumaatun doodo fii shayna lagu doodo yatawallaahu uu maamula oo mina nikaaxi guur ah wayusawijuhaa waa guurinaad bixujatin isagoo xujaysana anna weliyaha gabadha weligeedii kayru mawjuudin waa midaan joogin hunaaka halkaas gabadha aan maqan u leey dafo uu leeyahay gabadhaan weli ma laha weligeed waan maqaya anaa marka ka talinaayo iyaduuba wax weydiina faaqidu shay laa yuxdii qof aan xabad lahayn miskiina daa tira ka waran dabaqaan isii dabaq islamayni islamayni sii kara maya ma dhec gabadha laftirkeedu weydiina wuxuu le adeer wilaayadaadii ii dhiibo iga xaakim dhigo iyadii wax weydiina iyada hayahayda ayada wilaaye maba hayda aabbaha ahayd adiba ki laga soo cararay aan weligeedii ahay markaasuu weligeedii ma joogo intaas xujaysana waqad qaada wuxuu ku hogaamiyey haada nikaaxu nikaaxan nikaaxan alfaasidu ee foojarigaah alummata ummaddii wuxuu ku hogaamiyey ilaa mafaasida mafaasid kaiiratin fara badan minhaa waxaa ka mida inkaaru rajuli ninku inuu inkiro annikaaxa nikaaxa cala almar'ati gabadhiyu ku inkiraa bacda maa qadaa markuu ka gutay ka gadaal wadarahu dantiisi markuu dantiisii ka gaaro awalba ilaa turashuu ka rigto ayuu ku inkiraa markay uur yeelato uu leeya ma qabo ah, ma qabo waxyaalaha dhaca markaad aragtaan waxaad dareemaydaan ilaahay wuxuu ka digaa waa shar hmm, waa shar fiiri gabaraa wiil jaamacaday la dhiganaysa markaasuu ah, oo siday qolka iskula jireen fasala in wax ku wada dhigtay hore ka qortay ugu ku shubay balaayo u sheegay uu yidhi nikaxan isguultaxsayna nikax masaafa la yidhaha isqarsayn ah, khudbasiro midkaas beenaalaha meesha fadhiya inta u tagay yidhi isku kii nikaaxin ah, marka hore gabadhi waa doodoo haddee gabadhi hadda jaamacada anugu dhigta aabbi hooyo waxaa liigu ogyahay jaamacaddaas intaad dhigaydaha guursa jaamacadda waa iga kansal guri badan guurso maya maya waa isnikaxsayna si aan iskugu kalsoonaano markay jaamacadu dhamaataan isgurgeysayn intaasu marka hore ku xerogelisa ah, ilaa qaacidadii soomaaliya oo shaydaaniyada ahayna laga duula qaacida shaydaaniyaa jirto soomaaliya dumarka beenaa lagu soo xerogeliya qaacidadahaydaa jirto soomaalidu leeda beenaa lagu xerogeliya runna waa lagu dhaqaay kuleey ah, qaacidadii uu isticmaalay mar alla markuu kii beenaalaha yidhi waa kugu nikaaxi dhowr maalmood kadib uu soo rog aaan hadda waa islaammaha mar haddee soonagi ballan jaamac ma dhib male ah, waxa wey maan waxba dhici ma doonaan uur laaki ma dooneen uuraa soo booday kaasi hayaad urgay doona markuu miyida weynaadeen arkay uu yidhi maya aniga jaamacadaan dhigtaa guurna layguu oga gabar yahay hay soo aadahay dhihin ilmaad leeda faradacaan sameeya waa la xaaqa meeshaanaa shayaadiin u joogta carruurta dila oo dhakhaatiir sheegata isbitaalkan banaadiraan ku geyna ama isbitan hebel kalaan ku geyna ama mid kalaan ku geyna taladaasa mid ku geyna waa gabadh inadoo jaamacada u dhigata ciddii aabbiyo hooyo halkaan maxaa yaalla habar xaamilaa oo waxa isbitaallada lala wareegayo bal fiiri bal musiibadu meesha gaar baa loo geeyey mid daktar sheeganaya aa soo xaar umul ka daamaan maa qarsooni waa la arkay gabadha anaa waa maxay baxaa la yidhi jaamacadna kaa dhiiban mayno tahriibay ku dhufantay waxay martay saxaraha libiya udhaxaysa sudan doomahay isku tuurtay yurubay gasho yurubay gashuu wacay awal markii horeta waxa wey kuma qabuy waa inka waa wa ma ogta horta inaan ku qabo kuma laho markaas war waayo waxay daba joogaan madaarinkii jaamacadaydii baabi'iyey gabarnimadaydii baabi'iyey sumcadaydii baabi'iyey ha isku guursan abaan yurubi keenin anigaa qaban ogta anagii ninkii u wada tagnay wadaadkaa yurubay ka soo waryaa iga reeb waryaa iga reeb jaamacaddeydii waa baabaash gabarnimadeydii waa baabaash dhaqankaydi iyo noloshaydi gabar la soo xaaqay ilma lagu xaaqay waa baabaash tolkay iyo qaraabadii waa igu dira waxaan qiimo lahayn iga dhig naftaydaan haddana biimeey meeshii ugu daba joogo haddana ma guursan kara maanta ka bal wax waxaas waxaas la ilaaha amray subxaan allah aaasi wax ka daran uu ka shaqeeya minhaa waxaa ka mid ah masaafada dhibaatooyinkay gaarsiiday annahu nikaaxu waa nikaax annahu nikaaxan nikaaxu waa nikaax makfiyun oo la qariyey wa haada nikaaxanu caarun ceebuu ku yahay cala almarati haweenayda nafsiha nafsadeeda wa ahlihaa qaraabadeediinan ceebuu ku yahay ceeb uu ku yahay wa rubamaa waxaa la arkaa jarra inuu u jiido ilaa taqaatulin dagaalamid bayna ahli rajulin ninkaas gabadha xaday ehelkiisa iyo walmar'ati haweenada ehelkeedu inay dagaalamaan insaan arag ayagoo qoryo iskugu sita ah, gabadhu leedahay ninkaas sayxada uurka ii yeelay walaalkeed qori la maahanayo sawma jeed haye qori la maahanayo kiina qori la maahanayo le mar dambe ima dhihi karto adaa ilmaha le meeqaad aragtee ah, labadi qor oo tolkii kale cilaay lal warbar jooga sharcigaa lagu kala baxa warshi ka tale haye balkala kitaaban ka maraya ima dhihi kataaba ilmaale ule wallah hadal ku inkiri karin walaashay fauru yeesh caloosha u buuxday qaa'im ule kii kale waxaasuu keena musaafad ah, gabadhi miskiintaada la haday oo maanka iyo maskaxda caqliga laga hadayna meeshaanay booyeysa waqti kitaabka ma siiyana ayadoo ilintu ka socoto aabeedna ilmu ka socoto gacanta qabsan ama walaalkeed ama abtigii dulligaasuu ka shaqeeya nikaaxa musaafada wa minhaa waxaa ka mid a mafaasida iyo dhibaatooyinka uu guurkaasu keeno suluuku bacdin gobolkood inuu maro dariiqatan wado wadado qabiixatan xun oo zinadiiba ka xun wa hiya an yujhida waa inuu soo rido aljaniina urjiirkii urjiirkii almakhluuqa ee laga abuuray min haadii ariiqati dariiqadaas hadhow ilmiyaa la soo rido soo ma jeeda naf muuminoo la goynayo wey saqiirkaanu dembi ma leh mog ah, dembi ma lah hadhow shaydaankuna qofka kama haro marka hore balow ku ridi marka da ilaa uu gaalnimo kuubsado kaari ma hmm. marka horeto nikaas xunkaa ku ridi markii dambena saqiir ha dilay labadoodii ka shaqaynaya labadoodii aa ka shaqaynaya saqiir in la dilo soo ma jeeda wa minhaa waxaa ka mida ah mafaasida suluuku bacdin gobolkood inay qaadaan dariiqatan wado qabiixatan xun wahiya an waa in la soo rido an yujhada waa in la soo rido alkamiinu uurjiifkii almakhluuqu laga abuuray min hadihi ariiqati xataa laa yuclama si aan loo ogaan gabadha in uur leedahay si aan loo ogaan ah. hadhowna maxaa kasii dambeeya balaayadu intaas ku joogi me iiri balaayadu intaas ku joogi me gabadhan aabbeed iyo hooyada inanay u yaqaanin iskool hebelay udhigataa ma jaamacad hebla ila ma oge balaaya ka shaqayda ilmaa lagu soo xaaqay gabar iyo wax ku dhowinna maaha sooma beriyaa nin la siyaala gabar yaraa noo joogto jaamacad shala dhammayd haye habeenka arooska habeenka subaxdii waa tana waa la wadaa ninkiyaa wada iga qabta waa iqiyaamteen ka tali maalin kasta waxaasaad maqli gacantuu ku dheganya iga qabta khiyaano waxaad ka heshaanaad leedihi waxba ma ogey abi hooyada waxay khiyaanay miga waxba ma og waxaasuu ka shaqeeya guurkan beenta hmm. waxaasuu ka shaqeeya xataa laa yuclama si aan loo ogaana ilmaha loo soo ridaa waqad yajuru inuu u jiidaa la arkaa haada ilmaxaaqidaanu ilaa mowti lmar'ati haweenaydu inay dhimato cidda nolosha mara badan waan la ah, isagoo saas u siday wiil islaameen aabbiyu hooyana ay u haystaan gabar jaamacadu dhigatay inta ilmihii ka soo xaaqay gaari isagoo ku sida nafta uga dhacay kaasuu daaqadda iska jaro iska deg darawalkiyaa la wareegay waryaa dhalay waryaa yaqaan muuqaalkan hmm. soo ma jeed wa minhaa dhibaatooyinka guurkaas waxaa ka mid a ah intishaaru zine zinadu inay faafto bi haadihi ariiqati dariiqadaanay ku faafeen dariiqada ashaydaaniyati shaydaanka loo nisbeeyey waa dariiqa shaydaan ah, dariiqa shaydaan wey waxa way zine cadi inta iskaga sinaystaan ay hadhow hore io eebqari inta laysbarbariyo uu leeyahay anaa qaba anaa qabadhe anaa qaba aabbihiiyo loo wada maandha gabadhan maadaa qaba ha anaa qaba hay gurigan ma garto isku nikaax markaasuu le hay isaroos tobana iskaga dhalaan zinada iyaguna hmm. ma ogin isa isqab ma gartaan war waxa weeyaan belo yaanaan ku noolaan imikeena mazinaan ku noolaanayna ma gartaan ma gartaan kaliya yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadka iska qarinayaan ilahay iska qarimaya ah, ilahay iska qarimaya hmm hadda ka horaan anagoo wax musiibadaas ogeyn aan walaweyn muxaadara ku qabta masaafadan ka hadlaysa markaan dhammeeyey aanni soo istaagay wuxuu yidhi shiik weli ma ogid u yidhi meeshay dhibaatadu gaadhsiisanta ah, anigu waxaan ka mid ahay nimankii xiri jiray gabdhaha oo hadda toobad keena haddaan ilahay uga toobad keenay wuxuu yidhi adugu waxaad kaa leeda gabar la soo xaday maba jirto yidhi hadda soo waa la yareeyey ciyaalsiyadu waa noo timaada boqol kun laba boqolo kun iyo siddeed heble hebel gabar la yidhaah buugga iigu qor inaa igu nikaaxida u leeyahay hadaa igu nikaaxid maba rabe buugga le igu buuggan ugu qorayna inta lacagta jabsiisa waa laga tagay hadda wixii beenbeentaa cad hadhow iskala tumanahu hmm. marku ayaan la tunto oo ilma soo baxaan ay isku boo ku booydo qaarkood waxay leeyiin waa laga tag ziro iyo ha iskugu kay darin iyo naag aan qabin in weligii la noolaadeen dembi intii hora igu filan qaaraa xoogaa beer jilca markaasuu leeyahay haya waa ku qaba haddaad abooyna yidhaahdaan waxa wey yaa isku kiin buugaan kusoo qoray maalin beenbeen iyan aden markaasa wa aabbihi hooyadii markii loo tago ay leeyihin ha ma isqabtaan ha iswata maandhow gurigaysa ku ducaynayna de waa xaaraani kala yihina hataa beenbeenna soo maray saasa wuxuu ihi toban iskaga dhalaan taas markaan arkaan ugu toobad keenayo oon idhi ilaahu haygu dili ilaahu haygu dili ka war waxaasay ka shaqeyn aasay ka shaqeeya wa minhaa dhibaatooyinka masaafo waxaa ka mid a ah intishaaru zina zinadu inay ku faafto bi haadihi ariiqati wadadan dariiqadan ashaydaaniyati shaydaanka loo nisbeeyey fa idaa waqacati zina zina markay ka dhacdo bayna rajulin nin iyo wamra'atin haweeney wa xadalat ilmar'atu haweenaydu ay uraysato wa carafa ahlu eelkeedu ay gartaan iddacad waxay sheeganeen annahaa tasawajat inay nin guursatay anuu ninaan qabaa leeda walowlaa haada nikaaxu haddaan nikaaxaanu jiri lahayn alfaasidu faasidkaa lamaa tajara'a kuma dhiiradeen axadun qofna an yaddaciya inuu ku sheego nikaaxa nikaax fii zina zino ma ku dhiiradeen qofna laakiin beenbeentaasaa la yaqaan markaasaa zinadii o dhan beentaas laga dhig lianna nikaaxa nikaaxa asaxiixa saxiixa yaclamuhu waxaa og alweliyu weliga wa yuclanu waa la iclaamiyaa nikaaxa xalaashaas gurbaana loo garcasoo mamaan arki nabi maxamed aa yidhi sal اlahu alay slam faslu maa bayna alxalaali wاlxaraami addufu wasaw xalaasha guurka ah iyo xaaraanta waxaa lagu kala gartaa gurbaanka iyo mashxerada gabdhaha ah, gabdhaha maaragtay alalaasaya gabdhaha maaragtay boranburaya gabdhaha gurbaanka garaacaya calaamad waxay u tahay xalaal ah, maxaa yeele somaali waxay hahdaan xalaal barqaa la quuta ah, xalaal barqaa la quuta lama qariyo aroos xalaala gurbaana la garaaca dumarkiiya baraanburayaan waa ka mashxaradaan waa kaasa xaaraan laakiin waa la qarina yaan aabbay aragin yaan hooye arag ah. soo ma jid cayaarxaa habeenkii loo tumaa haddaan wax ku jirin soomaaliya halhayska hal oo qarina haddaan wax ku jirin balaa ku jirta soo ma nabiguna wuxuu leeya xalaal iyo xaaraan guurka waxaa lagu kala yaqaanaa gurbaanka iyo codka gabdhaha mar haddii gurbaan loo garaaco gabdhuhu ka xalaalaaseen xalaal wey waa meel guur rumow ka jiro ah. laakiin haddii aad maqasho qari gaariga xagga mari waddadaas qaraabadeedaa taagan iga leexi eber wey xalaal looma socda xaaraama loo socda xaaraam a loo socda wuxuu yidhi shiiku lianna nikaaxa saxiixa nikaaxa saxiixa yaclamuhu waxaa og alweliyu weliga welig waa ogi wa yuclamu waa la iclaaniyaa falaa yasunu ma fududa alinkaaru inkirid wala takdiibu fiihi in la beeniyaana ma fududa ha gabar fiiri waxa weye markii la doonayey ninkii adeerayaashiisa saaxiibadiisa tobanay ku yimaadeen gabadha dadkii bixinayana labaatanay ku yimaadeen dariskiina waa ka soo qayb galay halkaasaa lagula nikaaxay hadhow ma dhihi karaa imaan melihi anuu ma guursan gabadhaha ma dhici karto gabadhaan anigu weygay ma guursan miyuu dhihi karaa maya ma dhihi karto alaahi waa taasa sidaasaa ilaahay raba hmm, sida ilaahay raba waa sidaas cad oo aan la qaray bikhilaafi haada alkhadfi dafidaana khilaafsan sidaas dafidan inta gabdha dafidaahu saas waa ka duwanta iyada waa uu ku inkadha hadhow bikhilaafi haada alkhadfi dafidan ayaa sidaas khilaafsan iyo walikhfaai qarinta almusama lagu magacaabay binikaaxi nikaaxa lagu magacaabay kadiban wazuuran waa been iyo been abuur ee nikaax maaha masaafo nikaax maahane magacaas in la siiyoo laydha guur aba been abuur waa kadib waa been abuur wazuur waa been abuur cala almar'ati haweenayda waajib waxaa ku ah haweenayda almuslimati muslimadda ah an tardaca inay ka fogaydo ay tunaziha waa inay ka fogaydo an tardaca inay ka fogaydo binafsiha nafsadeeda can haadihi almuhlikaat waxyaalahaas halaagyaalka gabdhaha muslimaadka ah waajib waxaa ka ah halaagyaalkaas inay ka cararaan Ah. hanlaybtay ku dambaynayaan gabadha miskiinta ah caqligeedaa la dafin waxay hanlaayeen maraan halayta wa u trin maraan halayta wax u tegin ah. ayay hanlayn doontaa waxaa la rabaa intaysan godkaas ku dhicin inay waxgarato oo ay ka carabto oon dabinka shaydaan loo dhigin taas ayaa la rabaa taas ayaa la rabaa aabba walbaana gabadheediisa u digo hooyo walbaa gabadheeda u digto oo yidhayaan dabin shaydaan kuu dhigan qofaan kuu furi doon kuu rari qofaan kaa naxayn dadnimadaada ka naxayn diintaada ka naxayn yuu ku saban dhantaada annagaa ka shaqaynayna waa in waalidku saas yidha kugu danaysamayna adaan kuu danaynayna waa in waalidku gabdhaha yidhahdaan oo gabdhaha yararkaa caqligoodu kuma filnee waa cadowga laga elfo oo laga waardiyeeyo laga waardiyeeyo hadhow aday kugu dulbooyo ceertuna aday ku saaranta ayadana waa saaranta xaad u karta waa raba marka hore gabdhaha in wax la baro oo layla guur wuxu maaha waa been adaa lagugu dila naftaadaa lagu dila sharaftaada lagu dila akhlaaqdaada lagu dila mustaqbalkaagaa madoobaana gabar xalal aroso ah subaxdii la soo celiya ma sharaftaas maxay qiimaha leeda waa inay dhimata uga roon soo ma jeedi marka waxaas waxaa rabaa intaysan dabin gabadhu ku dhicina yaryarka yihiin in lagu sii tarbiyeeyo oo loo sheego oo aabbuhu u sheego hooyadu u sheegto dugsida laga sheego masaajida laga sheego dumarka la ilaaliyo la waardiyeyo dambaradaas laga ilaaliya tanbiihuu yidhi shiiku man qofkii tasawaja ku guursaday bi haada nikaaxi nikaaxaas alfaasidi faasidkaa jaahilan xaalu jaahil ka yahay bilxukmi xukunka asharci sharciga isagoon ogey inuu baatil yahay oo guur moodaya qofkii waxaas ku guursaday oo nikaax masaafaa ku guursaday man tasawaja qofkii ku guursaday bi haada nikaaxi nikaaxaas alfaasidi faasidkaa jaahilan xaalu jaahil ka yahay bilxukmi sharciy fiihi famaa caruurta tawallada ka dhasha minhu guurka nuucaasa oo min wlaadin caruur ah yantasibuuna ilayhi waa usoo nisbo sheeganayaan waclamaa culummadaba way isku waafaqeen ilaahay diintiisu waa naxariis maadaama dadku ka jaahil yihiin caruurta ku dhalata waa nas ee waclamaa hmm, ma dadka oo diinta dadka ka isbaaraysta a ah, waxay yidhaahdaan marka la yidhaha masaafadu waa baatil waxay isleeyihin dadku yay qaadan diinkaas markaasay leeyihiin wacallaa laydinku sheegaa idinkaa ku dhashay masaafe ogaadahe aabbayaalkiinaa ku dhashay war ma arkaydaan war wacallaa lagu sheegay dadkii qof ku sheegayna ma jiro diin ku sheegaydana ma jiro diintana waa naxariis soo ma jeedi nin aan inta hortiisa ku tukado salaadii qaldo nabigu waa baray hadda kadibsan uu dhammaan salaadda hor tukan jira soo qalleen marka oo ka jaahilka diintu waa naxariis marka qofkii awal sidan ku guursaday carruur ugu dhalatay carruurtiisii waa u sax asaguna ma dembaabin kaliya maxaa la rabaa markuu ogaado gabadhu kuma xirnay ha ka fogaado hadda ha guursado ama ha ka leexo waa gabadh islaameed laakiin intuu jaahilka yahay waxa weeyaan waa loo cidu daara soomaalidu waxay dhahan allow ninaan wax ogayn ha cadaabo allaba cadaaba fiiri ninaan wax ogayn allaba cadaab ilahay waa alla naxariis bas marka dadaan wax ogayn weeye dadka sidaas ku dhacay wuxuu yidhi walaa yajibu waajib kuma ahan calayhi ninka sidaas ku guursaday xaddu zina xadkii zinada kama huwa shaanu sida arrinku uu yahay fii nikaaxi shubha nikaaxa shubhada arrinkiisu waa saas ninkii saaska hadda ugu galmada ilmaha uga dhalay la dhima waa sinaysa hayla sinaysa isma lahayna guursu islaha sidaanu guur u yiqiin soo ma jeedid ninaad imaamad u xirtay oo qamiis u gashado meel u fariistay soo ma jeedid ee miskiinkaan isma lahayn sinayso saas darteeda ilmihiisuna oo xalaal asna ma dambaabo keliya maxaa la rabaa markay masaladu u caddaato in ilahay uga baxo ah, markaasaa laga raba amaa bacda cilmihi markuu ogaado ka gadaal fa calayhi waajib waxaa ku ah an yacqidaha inuu guursado caqdan guur saxiixan oo saxiixa an yacqidaha waa inuu nikaaxsado caqdan nikaax saxiixan saxiixa imaam shaafici kitaabkiisa umkaay oo qoray wuxuu uga hadlaa hadduu marka hore guursado weli la-aan kadib gabadha weligeed aabbeedoo kale aayire ma isguursataa raalligan ah iska ishayso waxba u tari maydo maxaa yeele sawmadu ma dhihin waa baail haddii aabbuhu baailkii raalli ku noqdo baail raalli ahaansha wax kuma taro waxaa la rabaa wiil in la guuriyo nikaax cusub oo aan asagu baail ahayn waa in lagu guuriyo ee midkii hore hadduu baail ah haddii aabbihii yidhaahdo aandhow iska hayso xoogaa xaaluu geey adeer gogol dhaafkii aanu ku qaladkii aan kaa tillaabsaday waa tanaa taasyaris wey raalligan ka ah raalligaan ahay shay xaaraan xalaal kama dhigi karo baatil xaq kama dhigi karo ee waxaa la rabaa markaan inuu guursado guur xalaal ah oo aan baatil ahayn oo nikaax cusub la rido taasaa la rabaa